inuu qaangaal yahay caqligiisuna joogo haddaba haddii uunan qaangaal ahayn waxba waajib kuma aha haddii uu qaangaal yahay laakiin caqli uusan lahayn qof waalan oo maskaxdiisi iyo maankiisa uusan joogin uu yahayna waajib laguma laha asal ahaan nabigeenana caleyhi isalaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiid cali iyo caaishiya laga wariyo oon tilmaami doono rufica alqalamu can thalaatha saddex qalinka waa laga kor yeelayo waxba looma qoro mukallaf iyo maaha wax waajib kuma canil sabiyi xataa yabluqa ama xataa yaxtalim ilmaha yarka ilaa u qaan gaado wa can ilmajnuuni xataa yacqil qof waalan ilaa uu wax kala garto iyo qofka mukraha ah riwaayadka qaarkoodna qofka halmaansan bimacnaa ilaa uu xasuusto marka fasalku wuxuu yihi calaamaatu lbuluuqi calaamadaha iyo astaamaha qaangaadhku thalaathun saddex wey qofkii muslimka ee cibaadadu ku waajibaysay baa laga hadlayaa kow tamaamu khamsa casharata sanatan khamsa casharata sanatan shan iyo toban sano inay u dhammaystirmaan wey fi dakari raggii laboodka ahaa iyo walunthaa haweenkii dhadigii dhadig iyo laboodba dadka ama wiil iyo gabadhba ama rag iyo dumarba midaad tidhaahdaba shan iyo toban sana inay dhammaystiranto uu ku qaangaadhaa shan iyo toban sana in lagu qaangaadhayana waxa uu daliila xadiidkii cabdillaahi bni cumar bn alkhataab radia allahu canhuma ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen xadiidkaasoo odhanaya haddaan cabdillaahi bni cumar ahay nabigaa la ii geeyey maalinkii dagaalkii uxud la galayay si aan dagaalka uga qayb galo anigoo afar iyo toban jir ah nabigu waa ii diiday waxaa la ii geeyey sa yowmul khandaq ama ghaswat laxzaab baa la ii geeyey si aan dagaalka uga qayb galo anigoo shan iyo toban jir ah waana ii ogolaaday walidalika alkhaliifat arashid alkhamis ama asaadis haddii aad tiraahdaba cumar ibn cabdilcaziz raximah llahu tacaala markii xadiidkan loo sheegay wuxuu yihi farqiga meesha lagu kala saarayo qaangaadhka dagaalka galaya iyo ilmaha yaryarkan dagaal galaynin xadiidkan aan cuskanaynay oo ku salaynayna waa lagu kala saaraya halkaa waxaad ka garata shan iyo toban hadduu qofku gaadho raggii waaweyn dadkii waaweynaabu lamid yahay waa sababta calaamada koobaad ee lagu garto calaamada labaad walixtilaamu inuu qofku junuubo fi dakari rag iyo wal unthaa haween labadaba litisci siniina sagaal jirna ee arrintaasi ku dhacdo haddaba halkan muxalifku raximah allahu tacaala wuxuu ku sheegay oo kale calaamada labaad oo wiil iyo gabadh rag iyo dumar dhadig iyo laboodba wadaagaani waa inay biyihii shahwadi iyo melidu ka timaado arrinta inayadeena lagu salaynayana qur-aanka ilaahi wuxuu ku yidhi waidaa balaga aladfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama ista'dana aladiina min qablihim hadday ilmihii yaryaraa xulub iyo ixtiraam janaabo gaadhaan sii dadka kale waaweynaa idan ha weydiistaan xaggii caruurnimada way ka baxeen xadiidkii caaisha iyo caliy bn abi taalib laga wariyey oo imaamu abu daawuud iyo keyrkiiba wariyeen baa isnagu wuxuu lahaa rufica alqalamu can halaahatin waxaa kamid ahaa sidaynu soo sheegnay wacan isabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarkaa ilaa uu ka ixtilaamo uu ka junubo jinaabadu haddaba asbaabta qaangaadhka inay tahay baa aayadda iyo xadiidka labadaba laga gartay xadiidkuna waa saxiix oo kitaabka irwaawul haliil laba boqol sagaashan iyo toddoba ayaad ka helaysaa litisci siniina sagaal sanana waa da-da ugu yar ee ilmaha wiil iyo gabadhba janaabo ay kaga iman kartaba calaamada saddexaad wal xaydu xayd iyo caado inay ku dhacdo weeye fil unhaa dhidig iyo gabadha litisci siniina sagaal jir buuna ugu dhici karaa gabadhu hadduu dhiiggii caadada ahaa ee xaydku ku dhaco iyadana waa qaangaal bidaliili qowlihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii caaisha oo imaam abu daawuud iyo tirmidi wariyeen waa kii uu ku lahaa nabigu laa yaqbalu llahu salaata xaa ilaa bikhimaarin ilaahay ma aqbalo salaaday gabadh caado gaadhay tukanayso haddaynan madaxeeda dayin xadiid kale oo abu daawuud iyo kayrkii wariyeenna asmaa binta abibakar iyo keyrkeedna laga wariyeyna wuxuu leeyahay ina almar'ata idaa balagat ilmaxiid lam yaslux an yuraa ilaa wajhaha wa kafayha gabadha haweentii hadday caado gaadho idaa balagat ilmaxiida xilli caado haddii ay gaadho ma suubana oo ma habboona ama ma banaana in laga arka waxaan wejigiiyo labada cumaa cumaacumood ahayn oo xijaabkiibaa ku waajibaya haddii xijaab iyo asturaad ku waajibtayna inay qaangaadhay baad halkaa ka garatay haddaba walxaydu fi l unhaadi way intaas litisci siniina sagaal jir baa ugu yar maadaama janaabaduba sagaal jir ay ugu yarayd kadalika xaydkuna sagaal jir baa ugu yar wuxuu ku dhaco masalada aayad iyo xadiid midna maanan arag laakiin waxay yidhaheen caadadaa loo celinaya istiqraa dabagalka dheero wixii ugu yaree la arkay sagaal jir bay ahayd mar haddii sagaal jir la arkay ka yarna aan la arag halkaa unbaa laga bilaabay bay culimmadeennu ku saleeyeen raxmatullaahi calayhim jamiican intaasi waa saddexda calaamadood ee qofka iyo ilmaha muslimkiihi inuu qaan gaadhayo weynaaday lagu garto haddii uu gaal yahay madhabkana shaaficiyadu waxay qabaan maalikiyada qaarkoodna la wadaagaan caruurta gaalada inay timihii hoose ay dadku dhalin jireen ay kasoo baxaanna calaamad waayo iyadana lagu garan karo oo ilmaha yari haddii uu ilmo gaalo yahay calaamada timahaana lagu arko qaangaar baa laga soo qaadi waxaana asalo haddii qisadii saxiixaadi hayde nabigu reer bani qurayda markii laga adkaaday ee la qabqabtay ay isdhiibeen waxaa la fiirin jiray ilmaha yari hoos timo ma ku leeyahay hadduu ku leeyahay sida dadka waaweyn baa loo dilayay hadduusan timo dhalinninna ilmo caruuruhayo waa la daynayay arrintaasi madhabkeenu carruurta gaalada ay khaas ku tahay sababtoo aan ah da-doodana ma ogaan karno markhaatigoodana la aqbali maayo qofka muslimkaase markhaatiga dadkiisiina waa la aqbali da-da dhalashadiisana waa la ogaan karaa intaasi calaamaatul buluuq buu kaga baxay oo ku dhammaaday kadib wuxuu yidhi shuruudu ijzaa'i alxajari thamaaniyatun istijadii buu galaya tahaaradii sida loo tahaaro qaato ama biyaa lagu tahaaro qaataa markuu qofku xaajo guto ama waxaa lagu tahaaro qaataa markuu xaajo guto dhagax iyo wixii lamid ah dhagax iyo biyuhuna labaduba way bannaan yihiin adoo biyo haysta baa dhagax iyo qori iyo wixii lamida isticmaali kartaa maadaama ay labaduba bannaan yihiin oo furan yihiin aynan ahaynna sida gebagabaysiga oo kan marka la waayo aynan ahaynee labaduba iyagu yaalla kaa rabtana aada isticmaali karto labadabana aada wada isticmaali karto buu midkii koobnaa soo hormariyey kan biyaha iyo axkaamteeda kaloo weysada iyo qabaysiga galaya way fara badantoo uu dib dhigay tahaaradan marka laga hadlayana salaad bay gogolxaad u tahay midda salaada markay kaa ansaxayso inaad tahaaro qabto wey shuruudu ijzaai alxajari dhagaxa inuu kaa guda waxaa shardi u ah shuruudda ku xirani thamaaniyatun sideed waa sideed shardi baa lagaa doonayaa inaad ilaaliso markaad dhagax ku istijaysanayso dhagaxa waxaa lamida ah qori shardiga koobaad an yakuuna waa inuu yahay bithalaathati axjaarin saddex dhagax ugu yaraan waa inuu yahay way ka badan karaan laakiin saddex kama yaraan karaan nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidkii salmaan alfarisi ee axmed imaamu axmed iyo abu daawuud iyo warinayeene saxiix ahaa waa kii ku yidhi nabigu isoo dadka amraya walyastanji bihalaathati axjaarin fa tujzi-u canhu ha ku istijaysto saddex dhagax iyadaasaa ka gudaysa haddaa maadaama nabigu saddex dhagax amray amarku waa waajib asalka wixii nabigu amro waajib waaye xadiidka riwaayo kaleo nahyana way soo haroortayoo ina wuxuu nabiguna amray uu leeyahay salmaan wa an laa yastanjiya axadunaa biaqala min halaathati axjaarin saddex dhagax ka yar inaana ku istijaysan buu nabiguna amray rabi nabigu sidaa u amray macna ahaanna waa ka reebay wax ka yar shardiga labaad wa an yunqiya waa inuu tahiriyo nadiifiyo almaxalla meesha iyo goobtii goobtii kaadida ama saxaradu ka timid waxaanaad kaga tiraysee dhagaxa iyo geedka iyo qoriga iyo warqadda iyo lamidkaa waa inay horta wixii oo dhan zuuliyaan oo ay meeshii tahiraan haddii meeshii wax ku harharo ama qaybo aadan gaadhin ay jiraan ama wuxuuba wax meesha ka qaadaya uusan ahayn oo wax sibsiba oo kusiin maraasayaba uu yahay isagana lama ogola waayo meesha tahaaraa la rabaa najaasadana in la zuuliyaa la rabaaye haddayba najaasadii taagtaagan tahay haddii waxba labaad ma aan qabanin waa rukniga shardiga saddexaad wa an laa yajifa waa inayna ingegin annajaasu nijaasada tahaarada najaasadana dhagaxa iyo warqada isticmaalaysa iyo qoriga waa in aynan meeshu ingegin hadday kaadidii ku ingegto ama saxaradii ku ingegto dee dhagax muxuuba ka tag inta ay qoyan tahay in lagu qaado oo lagu nadiifiyo wa haddii kale dhagaxu ma nadiifin karo midka afraadi waa laa yantaqila najaasadii waa inayna ka guurin meesheedii meesheedii hadday ka guurto ay ka timid ama ay ka iman jirtay iyadana istinjaha dhagaxya lama isticmaali kara guuritaanku waa laba nooc in qofkii intay xanuun iyo wax ku yimaado meeshay kaayadu ka iman jirtayba intay iska xidhanto ay meel kale kaayadu ka timaado tuubbay kaga timaadaa ama meel kelida iyo meelo kale ay duleeshatay ama saxaraduba meeshii meel aan ahayn bay ka imanaysaa de markaa qofku meel baa asalka daruuro loo sameeyey tan maaha intiqaalu najaasati way tahay middaas waxaa kaloo intiqaalu najaasa ah haddayba saxaradiina baryaha dhaafto kaadidiina inta hore ee farjiga afkiisii ahaa ay dhaafto oy bawdyaha iyo iyo meelo kale ay gaadhaan iyadana meelaha kale asalku inay gaadha maahayn dib buuna kasii adkayn doonaa qeybta labaad shan wa allaa yatraca waa inuusan lasoo kusoo darinin oosan kusoo darmanin calayhi cala almaxalli maxalkii la tahirayay aakhar wax kale waxaa la iska tahirayaay waa wixii sabiileenka iyo labada farji kasoo baxay ee meesha saxarada iyo meesha kaayada ka yimid wixii iyaga ka yimid baa lagu tahiraa dhagaxa ama warqadda ama qoriga iyo geedaha midaad dhalaba laakiin wax banaanka ka yimidba hadduu kusoo darmado qeyb buu ka sheegi doonaa biyaha iyo lamid ah wixii hore najaasuu ahaaye xaaje iyo baahi baa loo ogolaaday kan banaanka ka yimid isaga maxaa keeno loo ogolaa isagiibaaba la nijaasoobi laftiisii saas darteed wax banaanka ka yimid waa inaanu ku darmanin naskuna wuxuu kusoo arooray iyo daliilku wixii meesha ka soo baxay wax banaan ka yimid daliil dhagax iyo waxbaa lagu daahirin la yidhaahdo looma hayo lix walaa yujaawiza waa inuusan gudbin safxatahu baridiisa iyo waxashafatahu barjadiisa waa inayna gudbin safxadana waxaa looga jeedaa dabada hareeraheeda labada baryood ee haya waa inuusan banaanka usoo dhaafin intiqaalkiibay gelaysaa uu guuray xashafadana raggay gaar ahaan ku dhacaysaaye ra-su dakar baa la yidhaahdaa xashafana waa la yidhaahdaa kamrana waa la yidhaahdaa inta hore madaxaa ee marka la gudo haragu ka faydmo waa inayna dhaafin hadday dhaaftana oy meelo kala gaadho meelaha kale dhagax laguma daahirin karo todoba shardiga toddobaad walaa yusiibahu waa inayna taabanin maa un biyo waayo biyo hadday taabtaan way ka baxaysaa xilligii dhagaxa oo biyihiina mutanajis bay noqonayaan shay ajnabi ah oo dibadda ka yimid oo daari oo taabtayna way noqonayaan kasideedaade ugu dambeeya wa an takuuna waa inay tahay al axjaaru axjaartiiyo dhagxantuna daahiratan daahira ay tahay wey iyadiiba hadday nijaaso tahay maxay daahirin nijaasadeedun baa nijaasa kusii dari waxaana nabiga calay salatu salaam laga wariyey xadiidu khuseymata bni thaabit saxaabi la yidhahda warinayo in nabiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can ilistiqaabati dhagxanta iyo qoryaha lagu istijaysanayo markaasuu wuxuu yihi bithalaathati axjaarin saddex dhagax laysa fiiha raji rajiicun aynan digo iyo xaar xoolaad ku jirin waa xaadka dameeraha iyo wax lamida ah, oo isagiiba najaaso ah, wax laguma dahiri kara de waxaa kale oy ahayd mu-alifku inuu ku daro waa inuu yahay waxaan xurmo lahayn saasayna fuqahadeed ugu daraan shaaficiyeed waxa xurmada lehna waxaa weeye lafaha iyo raashinka iyo waxyaabaha lagu ogola dee in la fasaadiyo oo lagu istijaysto faslun halkan wuxuu u gudbay furuudul wuduu'i waysada waajibaadkeeda sitatu lixwa markaad istijaysato inaad weysaysataad u baahanta see loo weysaysanayaa lix inaad meelood inaad biyaha gaadhsiiso oo aada dhaqdo lix arrimood baa lagaa rabaa weysadu si ay kaaga asax furuudul wuduu'i weysadu furuudna way leedahay waajibaada sunanna way leedahay laakiin hadda isaga inta furud ah iyo waajibaadkeedii ama arkaanteeda dheh ama waajibaadkeeda dheh ama furud dheh isku mid wey saddexda ari haddaad dhada baabulwudu waysada markaad madhabkeedna joogto furuudul wuduui waysada waajibaadkeedu sitatu lix waa alawal kan u horeeya anniyatu inaad niyoto waay camalkan waa cibaado cibaadana niyo kama maaranto nabigana waxaa yihi sal ly sl xadidka cumar bin khataab ee bukhaari iyo keyrkii wariyeen inama alacmaalu binniyaati camalku wuxuu ku xidhan yahay oo keliya niyada wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof kastana waxa uu leeyahay uun wixii uu niyooda dad waysada haddii niyootana waad leedahay haddadan waxaba niyoonin waxaba malihidda waa isnadiifinaysa waa isdhaqaysa midda kale markaad waysada wejiga dhaqayso inaad nadaafad ujeedo inaad wayse ujeedo maxaa lagu kala garan niyadaa lagu kala saaray kan labaad athani kan labaad qaslulwajhi wejiga in la dhaqo waay weji maxaa la yidhaahdaa weji dheerarkiisuna halka fooda timuhu kasoo baxaan iyo halka lafta gadhku bartamaheeda ku aadano intaadan hoos uga dhaadhicin xagga dhuunta ah waa dheerarka wejiga ballarkiisu waa labada dhagood ballar ahaan waa labada dhagood dhagtaa ilaa dhagtaana waa ballaciisa dheerarkiisuna waa fooda timu halkay kasoo baxaan ilaa iyo lafta gadhka halkay ku kala gadoomaan dhinaca afka markaa usoo gadoomaysa dhinaca dhuunta markaad usoo gadoomaysa halkaa bartamaha waa athaalitu kan saddexaad isaga wejiga in la dhaqayo iyo inta kale qur-aankaan ugu tegi doonaa oo aayad buu ilaahay ku aayad ilaahay ku yidhi fagsiluu wujuuhakum wejiga dhaqa wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmahana dhaqa ilaa xusullada ama jiqilada midaa tiraadaba wamsaxuu biru-uusikum madaxa masaxa wa arjulakum ila alkacbayni lugihiinana dhaqa ilaa anqowyada lagu daro afartaas qur aankaa sheegay soo socoto qaslulwejhi marka ka labaadi weji oo la dhaqo wey athaalidu kan saddexaadna qaslul yadayni labada gacmood in la dhaqa waye maca almirfaqayni iyadoo xusulada ama jiqiladana lagu darayo aayadda qur-aanku waxay tidhi wa aydiyakum ila almaraafiqi ilaadu laba labadaba way noqotaa bimacnaa maca way noqotaa oo luqada waa loo isticmaalaa ilaa macnaa muntaha alghaaya waxay yidhahdaanna way noqotaayo inta xusulada laga gaadhayo oo aanay ku jirin way noqotaa hadda kee loo jeedaa qur-aanka ilal maraafiqi macaa loo jeedaa in lala dhaqo xusulada xusulada in lala dhaqo daliilka baa loo hayaa waxaa loo daliishaday xadiis jaabir oo imaamu lbayhaqi iyo daara qutni fuqahadii shaaficiyadii muxadisiinta ay wariyeen oo uu leeyahay nabigu alay slam wuxuu ahaan jiray kaana idaa tawada-a adaara almaaa calaa mirfaqayhi hadduu weysaysto labada xusul buu biyaha nabigu ku wareejin jiray sala allahu alay wasalam sheekh nasir uddiin albanina waa xadiid xasana oo sugan buu ku leeyahay silsilatu alaxaadiidi saxiixa laba kun lixdan iyo toddoba nambarka ah qaaciido fiqigana way jirtaayo la yidhaahda maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun waajibka waxaan la-aantii la samayn karin isna waa waajib in lagu daro mirfaqeynku waxay noqonayaan ilaa haddii la yidhaahdo ilaa halkan xusulka ah kala baxa inta xagga gacanta hoose ee dhudhunka jirta waa dhaqi inta kale laguman haddii lagu yidhaahdo inaad kala bixi inta hoose dhaqday ma xaqiijin kartid inaad inta kore wax kaga darto marka maalaa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibuna way soo gelayaan saa darteed athaalitu ka saddexaad qaslulyadeyni labada gacmood in la dhaqo maca almirfaqayn iyadoo lala jiro oo lala dhaqayo xusuladana araabicu ka afraad masxu ra-si madaxa in la masaxa waa wamsaxuu biru-uusikum ay bibacdi ru-uusikum bay dheheen fuqahadeenu madaxa qayb ka mida in qayb kamida ay tahayna xadiidkii mugiirata bni shucba iyo keyrkii asaxaya almasu cala cimaamba ku ka hadlayay baa wuxuu lahaa nabigu foodiisana qeybbu markuu cimaamada duubnaa masaxay inta kalena cimaamada korka ka masaxay marka madaxii masixitaankii rasmiga ahaa qayb in lagu kaaftomayo waad aragtay alkhaamisu kan shanaad qaslu rijlayni labada lugood in la dhaqo weeye macal kacabayni iyadoo aan qowyadana lala dhaqayo sidii xusullada aynu kusoo maray afartan dambe faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru-uusikum wa arjulakum ila alkacbayni qur-aanka afartaa sheegay tii horena xadiidkii cumar inama alacmaalu binniyaad baa sheegay shantaa waajiba ama arkaan waad haysaa asaadisu ka lixaad khatartiiba in la kala hormariyo oo sidaa aynu soo sheegnay ay u kala horeeyaan wey ood wejiga ka bilowdo oo ay gacmuhu ku xigaan oo uu madaxu ku xigo oo ay luguhu ugu dambeeyaan haddaad isdaba mariso oo aad lugaha ka bilowdo ma asaxayso haddaad madaxa masaxda markaa kadib ma asaxayo markaad wejiga gaadho baad kow joogtaa haddana dib u sooceeyo oo gacmihii soo mar haddaad wejiga dhaqdo oo haddana madaxa masaxdo ood gacmaha ku noqoto madaxii waxba kama jiro markaad gacmaha dhaqday madaxii weli waa kuu dhimaya tartiibkana waxaasha waxaa daliilo ah iswaysadu saan sheegnay waa cibaado weliba cibaado waxaa weeye fadligeeda mooyeen sababtaa loo dhaqo xubnahan loo yiri ma garanayn ilahay baan u addoonsaday maxaan ka wadnaa markay waysadu kaa jabto meesha kaadidii saxaradu ka timid hoos waay hadday neefi timaado oy weysada kaa jebisa saan arki doono hoos bay ka timid wejiga maxaa loo dhaqay oo saw galabsaday neef baa kaa ima hoos hoos dhaq lagu dhihi maayo wejigaa la dhaqi haddana madaxaa la masixi waa xubno aada u kala fog maxaa saa loo yeelay ilaahay baa saa ina faray mar haddii ilaahay ina faray sibuu inoo faray nabigeennuna alai salaam u weysaystay oo saa in loo kala hormariyaa sidii in la yeelo unbay ku asixi cibaadaadku asalka cibaadana la iskama samaystee sunno iyo kitaab baa lagaga daydaa sidaa loo kala horreysiyay unbaa sunnada iyo kitaabkana ku hayna intaasina wuxuu kaga baxay ama ku dhammaaday furuudul wudu baa ku dhammaaday waxaa ku xiga niyada iyo axkaamteeda laba shay buu fasirayaayo furuudul wudu dhamaystiraya labada rugni ee ugu horreeyey ee ugu dambeeyey kan ugu horreeyey waajibaadku anniyatu bahay niyadu sharax bay u baahan tahay niyo maxaa la yidhahdaa goormaa la niyoodaa xaggee baa laga niyoodaa waxaa kaloo kan ugu dambeeya tartiib maxaa looga jeedaa labadaasuu fasirayaa oo fasalkii hore bay dhamaystir fasalkan iyo faslun ee axkaamta niyada iyo macnaheeda iyo tartiibka wax looga jeeda wey anniyatu niyo waxaa la yidhahdaa qasdu shay shayga inaad u qasabdo muqtarinan isagoo lala xiriirinaya qasadka bificlii samayntiisa wax alaalay wixii aada go-aansato eed qalbiga geliso eed ku dhaqaaqdana ku dhaqaaqitaankii iyo samayntii iyo fulintii iyo go-aansigii markaad israacdo ood ku talagal u samayso baa niyad la yihahdaa waxaadan ku talagal u samaynin niyad malaha adigoo meel ku mashquulsan haddaad wax qaado ama aad waxyaabaha qaar samaysa maskaxaaduna meel kale ku mashquulsan tahay taa qasad la niyo lama yidhaahdo qasad ma aha adoo haafil oo muqafal oo halmaansan baad samaysay wixii waa inaad qalbiga ku haysood xasuusan tahay ood ku talagal u samaysa waay ku talagal niyo keliyana waa inuusan noqonine aad falkeena ku darto labadaa marka la israaciyo qasad iyo ficil isku lamaan baa niyo la yidhaahdaa buyiri uu qasadkuna markaa wixii samaynaysa uu ku lamaan yahay baa waxa waa niyoota lagu dhihi karaa xaggee laga niyoodaa wa maxaluhaa booskeedu alqalbu qalbiga waay meesha wax laga niyoodo waa qalbiga meesha wax looga qasdana waa qalbiga taana khilaaf ma laho amaa maxaluhaa fa qalbu naawi fi kulli qowli caalimin bilaa munaawi cid khilaaftayba ma jirta inay qalbiga maxalkeedu tahay wa talafud in lagu dhawaaqo bihaal niyadii sunnatun waay waajib maaha iyada inaad niyadii ku dhawaaqdo wa nawaytu farda alwuduu'i dhahdo ama usallii farda salaati kada aad dhahdo waa sunno e waajib maaha haddaad isaga tagtana salaadaadi waxba u noqon mayso sunanimadaasi fuqahadeedna shaaficiyadu waa laba qaybood qaybihii hore ee mutaqadimiinta ahaa niyada maxalkeedu qalbiga unbay dhahaane ku dhawaaqi ha ku dhawaaqin maba soo qaadaanba qaybihii dambe waxay u badan yihiin sidaa uu sheegayo inay sunno tahay si qalbiga iyo afku isu xoogeeyaan meel qiyaasana way jirtaayo xajka oo kaleeto niyadii aada xiratay iyo labaykadii oo ku dhawaaqii waafaqsan way is xoogeeyaan bay dheh qaar fuqahadeena shaaficiyada ka mid ahna arrintaa way ka biyadiideen waxay dhaheen war waxaan cibaado wey nabiga alay slam wuu tukan jiray weligii isagoo niyo ku dhawaaqayna weyse iyo salaad lama arag cibaadana waa kan hadda tartiibka su aan oon lahayn cibaada siay ku timid baa loo sameeyaa wax daliila oo ay leedahay inay sunno tahay ma jiraan shahabudiin adraaci baa ka mid a sida alkhatiibu shirbini mawri lmuxtaaj adilada minhaaj alfaadi minhaaj markuu minhaajka ku sharxay uu kusoo guurinaya isagana wuxuu ku sheegay qutulmuxtaajkiisuu ku sheego manhaj ku sharxay shihaabuddiin adraaci raximah llahu tacaala waa waqtuhaa xilligeedu goormaad niyootaa taasi inta hore waxay ahayd niyo maxaa la dhahaa xaggee bay gashaa waxaa soo haray goormaad niyoon waa waqtuhaa xilligeedu cinda gasli awali juzin juska qeybta ugu horeysa inta ugu horeysa markaad dhaqaysa weeye oo minal weji kamid a wejiga meesha ugu horeysa markaad dhaqitaan ku bilowdo baa niyada la iman oo lagaa doonayaa haddaba niyadu wax wakti horaa lagaa doonayana maaha wax dibaad kala imanna maahe xubinka u horeeya waysada waa wejiga ficilka iyo qasadku inay xidhiidaan laleeyahay markaad weysada inta u horeysa wejiga dhaqayso inay niyada aad joogto oo aad xasuusan tahay inaad weyse salaan u weysaysanayso qalbigaa ku jirtun baa lagaa doonaya wa tartiibu kala horumarin waxaa looga jeedaa anlaa qad yuqadima waa inuuna hormarinin cudwan xubin calaa cudwin xubin kale wejigii iyo gacmihii iyo madaxii iyo lugihii midna mid waa inaadan ka hormarin oo saa ay u kala horeeyaan ad u samaysaa la yidhaahdaa halkaasina fasalkii dhamaystirayay furuudul wuduuha ayaa halkaa ku dhammaaday kadib muallifku waxaa lagu weysaysanayo maadaama ay biyo yihiin biyihii axkaamtooda ayuu ka hadlayo aan cashirkeennan raacinaynaa insha allahu tacaala wuxuu ihi faslun almaau qaliilun wa kahiirun waalqaliilu maa duuna alqullatayni waalkahiiru qullataani fa akhar halkan mualifku wuxuu uga jeedaa inuu biyaha horta kuu qaybiyo xagga badn iyo yaraan almaa-u biyuhu qaliilun kuwa yar iyo wa kathiirun kuwa badan wa biyuhu sidoodaba axkaamtooda marka laga hadlahayo iyo tahaara iyo najaasa daahirnimadoodii iyo maxay ma nijaasoobi karaan laga hadlayo waxaa baabka iridu ah horta inaad ogaato biyuhu biyo yar iyo biyo badan bay u qaybsamaan maxaa biyo yar ah maxaase biyo badan ah alqaliilu ka yari maa duuna alqullatayni qullatayn wixii ka yar wey walkathiiru kax ah badanna qullataani laba qullatayn iyo fa akhara wixii ka badan wey in halkaa biyaha la qaybiyo oo qullatayn kuna noqda miisaanka lagu kala saarayo biyaha yar iyo biyaha badan waa sida laga garanayo laga fahmaya xadiidkii cabdillaahi ibni cumar oo aimada sunanku ay wariyeen ou nabigu leeyidaa balaqa almaa-u qullatayni lam yaxmil ilkhabar biyuhu hadday qollatayn gaaraan ma nijaasoobaan biyuhu qollatayn hadday gaaraan wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ma nijaasoobaan halkaa waxaad ka fahantay biyuhu qollatayn hadday gaarhaan iyo haddii aynan gaadhin way kala xukun duwan yihiin hadday qollatayn gaadhaanna ma nijaasoobayaa nijaasa hadday tahdata halkaa waxaa laga fahmay haddayna qollatayn gaarin wixii biyo nijaaso ee taabta way nijaasaynayaan waxay ahayd mu-alifku intaa kadib inuu ku daro qollataynku waa imisa qollataynku haddii la miisaamo waa imisa waagii hore dee culimmadu waxyaaba wax lagu miisi jiray oo waktigoodii jiray bay ku cabireen qollataynku waxa uu noqonayo oo waxay idhahdeen qollataynku intaa weeye intaasoo radal weeye waxay idhahdeen shan boqol oo radal oo baqdaad radalkii laga isticmaali jiray marka lagu qiimeeyo shan boqol oo radal bay noqonaysaa saasay culimmadeenu cabiri jireen hadda biyaha waxyaabaha lagu cabiraayo waxyaabaha litirka la yidhaahdo waa biyaha iyo caanaha iyo hadda inagu koobaa weli ku miis koobaa lagu miistaa soomaalida qayba kamida ah. laakiin caalamka iyo adduunku hadda biyaha tiradooda iyo wixii lamid ah ee maa'icaadka ama saa'ilka la yiraahdo waxaa lagu cabiraa liter hadda biyihii subagii saliidii caanihii wax walba liter baa hadda la yihahdaa laba boqol iyo lix iyo toban liter way qiyaasti marka culimaha qaar baa boqol sagaashan iyo toddoba litr yihaahda laakiin isku-celcelis aniga waxaa iila dhoweyd raggii aadka u xisaabay ilaa laba boqol iyo lix iyo toban litir qiyaasta inay tahay qollataynku intaasoo litr oo biyo ah wixii ka yar waa biyo yar wixii ka badanna ama gaadhana waa biyo badan walqaliilu qaybinta haddaba markii saa loo qaybiyo almaau biyuhu qaliilun wax yar iyo wa kathiirun wax badan wey alqaliilu waxa yari maa duuna alqulatayn qulatayn wixii ka yar laba boqol iyo lix iyo toban litir wixii ka yar waay walkathiiru waxa badanna qulataani wixii intaa gaadhay qulataynku laba boqol iyo lix iyo toban litir gaadhay fa akhara wixii ka badan way in la qaybiyana xadiidka ibn cumar baa asal ah waan qaybinay biyihii biyo yar iyo biyo badan baan u qaybinay halkaay ku kala baxayaanna qulatayn inay yihiin waan garanay qulataynkuna laba boqol iyo lix iyo toban litir baa nidhi maxaa ka dhalanaya walqaliilu biyaha yar yatanajasu wuu nijaasoobaa biwuquuci nijaasati nijaasa hadday ku dhaxdo fiihi ay fi lmaai lqaliili biyaha yar wain lam yatagayar yaanu isbedelinba biyuu hadday yar yihiin oo ka dhigan qollatayn hadday ka hooseeyaan nijaasadu hadday taabato way nijaasoobayaan xadiidkii baa laga fahmay idaa balaga almaa qullatayn hadday gaadhaan lam yaxmil alkhabar ama lam yanjus riwaayad qaar nijaasoobaan halkaa waxaa laga fahmay haddaynan gaadhinna way nijaasoobayaan mafhuumkaas bay fuqahaadu intooda badan qaateen ay ku dhaqmeen madhabkeena aimada shaaficiyaduna halkaasay ku saleeyeen masaladan walqaliilu ka yar yatanajasu wuu nijaasoobaa biwuquuci najaasati najaasa inay ku dhacdo fiihi ay fi lmaai lqaliili biyaha yar najaase hadda ay taabato ama ay kor kaga timaado ay ku dhacdo wuu nijaasoobayaa wain lam yataayar yaanu isbedelinba haddii la yidhaahdo warnayhaw saasaa la tiri xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu canhu wa ardaahu oo imaamu axmed iyo imaam abu daawuud iyo tirmidi wariyeen saxiixana ahaa sooma dhihi nabigu ina almaa tahuurun laa yunajisuhu shay biyo waa daahir wax nijaasayn karana ma jiraan adna waxaadna leedahay taabashaan nijaasayn waxaan leenahay nacam xadiidkaasi u asaxay lakin xadiid caam ah cumuumka xadiidkaas waxaa lagu khasisayaa biyaha yar baa laga saarayaayo mafhuumka laga fahmay xadiidkaas ibni cumar baa lagu khasisayaa xadiidka manduuqa caamka ahna mafhuumka khaaska abaa ah khasisa saasaana lagu jamciyaa cinda jamaahiiri ahlilcilmi raxmat ullahi caleyh culamada qaarkoodna itifaaqu saxaabay baa arrintaa kusoo guuriyeen kadib u mualifku wuxuu yidhi raximah llahu tacaala walkahiiru biyaha badan laa yatanajasu ma nijaasoobo ilaa idaa tagayara inuu isbedelo tacmuhu dhadhankiisa aw lawnuhu midabkiisa aw riixu ama urtiisu isbedesho maahane saddexdaa mid inay isbedesho maahane kuwaasi ma nijaasoobaan halkan wuxuu mualifku rabaa inuu ku yidhaahdo waxay ku kala duwan yihiin biyaha yar iyo biyaha badan biyaha badan ee qollatayn iyo wixii ka badanihi keliya waxay nijaasoobaan hadday nijaasada ku dhacday ama midabka ama dhadhanka ama urta ay beddesho xadiidka kusoo arooray ee xadiidka abi saciiden soo sheegnay riwaayaadka ka midka ah ma asixin laakiin hadday nijaaso ku dhacdo oy midabkii ama dhadhankii ama urtii bashdasha inay nijaasoobayaan waa ijmaacu ahlilcilmi ahlulcilmigaa ku ijmaacay bay yidhahdeen culimadio waaba la isku wada raacsan yahay mardan khilaaf ka jooginna nabigaa yidhi ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaala ummadaydu kuma kulanto baadi mar hadday umma ummadaydu wax isku raacdo wuxuu daliil u yahay in waxaasi xaq iyo sax yahay xadiidkaasna xadiis saxaaba badaan laga wariyey culimmaduna ay ku tiriyaan axaadiida saxiixa ee mutawaatirkaba ay ku tiriyaan intaasina wuxuu kaga baxayaa walkathiiru ka badan laa yatanajasu ma nijaasoobo ilaa idaa tagayara inuu isbedelo dacmuhu dhadhankiisa aw lownuhu midabkiisa aw riixu ama urtiisa ay isbedesho maahane hadday kuwaasi isbedelaan intaa iyadana way nijaasoobaan laakiin bishari waxaa bedelay waa inay nijaaso tahay hadduu wax kaloo daahiran yahay biyanimadii unbuu ka saariye ma nijaasoobaya sida shaahi iyo biyihii la qasanayay iyo wixii lamidka aha cashirkeenna saddexaadina intaasuu ku egyahay wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa an astaqfiruka waatubu